الله تعالى ويحرم الوصال بأن لا يتناول في الليل شيئا فلو شرب ماء ولو جرعة عند السحور فلا تحريم halkan mualifku wuxuu ka hadlayaa waktina waa la soomaa waktina waa la afuraa inaad tiraahdo anu afurina maayo saxuuranna maayo habeenkiiyo maalintaba soom baan isku bixinayaayo waan af haysanayaa inaan la ogolayn wayaxrumu waxaa xaraam ah alwisaalu inuu xiriiriyo isku bixiyo habeen iyo maalinba oo habeenkiina uu soomanaado maalintiina soomanaado oo aanu afurin oanu suxuuran cuntiya cabitaanna aanu agmarin xaaraan wey wisaalkii buu fasirayoo wuxuu yihi bianlaa yatanaawala waa inaanu qaadan fi leyli habeenkii shay-an waxbana inaanu qaadanin weeye cunti iyo cabitaan toona falow shariba maan biyo hadduu cabo walow jurcatan hal markaba-aba ha noqoto wax la kabadaye cinda saxuuri marka la saxuuranayo waktiga saxuurta la joogo falaa taxriima xaraam maaha masalada asalkeedu waxay ahayd nabigeena sala allahu alayh waalihi wasalam ayaa habeen iyo maalinba isku bixiyey soon isagoon afurin oo aan cashayn oo aan saxuuran buu maalintii labaadna ku soomay saxaabadii baa ku dayday ilana salku nabiga in lagu dayday ahayd sala allahu alayh alih wasalam markaasuu ka reebay oo wuxuu yidhi xiriirintan iyo isku bixinta iska daaya waxay yidhaahdeen adiguba waad samaynaysaa annaga daaya maxaad noo leedahay adigaba waad samaynaysaa markaasu wuxuu ku yihi inii lastu ka hay-atikum anu idinkoo kale miihi innamaa abiitu yuطcimunii rabbii wayasqiini anigu waxaan baryaayoon soo toosaa buu iyadoo xagga min allaahida cuniya cabitaan la iga siiyey saas darteed idin lamid miihi sidaa nabigu markuu reebay alayh salaatu wasalaam uuna ciladii iyo farqiga isaga iyo iyaga u udhaxeeya sheegay saxaabadu nahyiga xaaraantinimo adag uma qaadanin ee waxay u qaateen iyaga uu xoogay inuu u yaraha haturaye kolba sida uu nabigu sameeyaa fadli badan bay qabeen oo raggaa ka dhaadhacsanayd iyaga reebitaanka uu ka reebay cilada nabigu sheegay wuxuu yidhi inamaa abitu yuطcimunii rabbii wayasqiini anii cuntiya cabitaan rabbi baa isiiyo waan awoodaa masaladu masalatu lqudra iyo awood bay noqotay arrintaa qariiniya astaan bay ka dhigteen nahyigan inuusan taxriim ahayn laakiin iyaga un loo turayay u qaateen way dayn waayeen iyagoo nabiga la jooga sala allahu alayh ali wasalam bay dayn waayeen bisha aakhirkeedii maalmaha u dambeeyeyna waa la joogay nabigu calayhi salaatu wasalaam bishu ama sideed iyo labaatan bay ahayd ama toddoba iyo labaatan bay xilliga ahayd markuu kari waayey hayeegu yiri way isu bixiyeen maalin baa la soomay habeenkii oo dhan baa la soomanaa maalintii labaad baa la soomay habeenkii kalena wuxuu garku ugeliye foodu ugeliye markaasuu maalinkii labaadna ugeliyey laba habeen iyo laba maalmood baa baad iyo biyo laba dhaminin kadib habeenkii kaley ciidu dhalatay bishii baa dhalatay maadaama sideed iyo labaatan iyo sagaal iyo labaatan bay ahayd oo habeenkii soddonkaabay bishu dhalatay ama sagaal iyo labaatan iyo soddon bay ahaydoo bishii baa dhalatay tan horeyna u badan tahay oo qaar riwaayada qaraa-inkeeda waxaa ka muuqda siyaaqa inaan bishu soddon ku dhammaan oo sideed iyo labaatan iyo sagaal iyo labaatan markii habeen iyo maalinba la isku bixiyey bishu markay dhalatay nabigu sal ly slam hadal buu yihi o law taakara lazidtukum bu yii bishu hadday maalin kale kusii darsan lahayd iyar baa idinku bixin lahaa canaan bayna hadalkaa ka ahayd sala allahu alayh ali wasalam halkaa waxaan ka faa'idaysanay nabigu ilaa markaa dambe uu sii canaananayo in nahyiga taxriim uga jeeday taa waa laga qaatay laba mas'aloo kalena waa laga qaatay inaan nahyiga iyo lcamali aynan mutalaazimeyn ahayn lanna nabigu isagoo ka reebay buu haddana wisaal la sameeyey waxaa saddexaad oo laga qaatay nahyigu haddii qaraa-in iyo astaamo ku xeeran inay dhici karta inuusan taxriimba ahayn saxaabadana waxa dhacdooyin badan baa dhacay oo nabigu wax uu nahyiyey ay sameeyeen iyagoo marka ay ula muuqatay inuusan nahyiga taxriim adag ahayn walidaalika umu caiyati janaa-iska nuhiinaa can itibaaci اjanaa'izi walam yuczam calayna nalaguma adkayna nahyi waa jireen laakiin mid adag ma ahayn amarkana waa sidoo kaleeto oo nabigu alayh salaatu wasalaam maalinkii uu salaada gadaal ka yimid abubakar oo dadka tukinaya ee nabigu abubakar meeshaada joog uu yihi markuu soo jaleecaya sacabki ay khayr sacabki ay balbateen iyo tasbiixdu abubakar intuu tasbiixsamay buu gadaal gadaal u baxay nabigu waa amray gadaal gadaal buu ubaxay nabigaa hormaroo tukiyey su-aal buu nabigu weydiiyey markii salaada laga baxay maxaa kuu diiday buu hi joog baa bule inaad joogta abubakar wuxuu yihi maa kaana libni abi quxaafata an yusaliya beyna yaday rasuuli lahi sal slam in abi quxaafa nabiga inuu tukiye ma dhici karto walidalika shawkan iyo xadiidkaa markay ka hadlayaan fii naylihi waxay leeyihiin hadday istacaarudaan amarka iyo muqtada ijlaali wاladabi qudima muqtada ijlaali waladab bay leeyihin xadiidkaasay ka qaadanayaana nabig casale amarkiisii ninkan wuxuu u qaatay isaga inuu ku qalbi dhowraye uusan ku waajibinin hadduu qaadan lahaa abubakar in lagu waajibiyey uu qaadan lahaa laakiin wuxuu ka fahmay nin dadkii tukiyey oo mixraab galay oo salaadii ku jira hadda soo bax hadii la yihahdo la soo saaro waxoogay abiici ahaan bini aadamku way ka yar xumaadaano waxoogay qalbigiisa waxbaa yargala nabigu qalbigiisun inuu ilaalinayo isaga uu ku ixtiraamaye aan amarku wujuub ahayn buu ka fahmay mawqifkii walidaalika maqulada yihi radi allahu canhu ardaahu alaa kulli xaal saxaabadu uma aynan qaadanin taxriim inuu yahay wayukrahu waxaa karaahiya oo laga fiican yahay dawqu acaami cuntada in la dhadhamiyo cuntadii inay garbislaatay ilkaha inaad ku yar ruugto iyo waxoogay cusbadii leeyahay carabka inaad yar saarto ama dhadhanka inuu bislaaday carabka aad yar saarta dhadhamintii xaaraan ma aha qofka soomanka ma aha laakiin wuxuu yihi waa karaahiya waxay dhaheen sadan lidaraayic waayo waxaa dhici karta haddaad carabka saarto soon iyo gaajada lagu jiro in wax kugu fakadaa baa dhici karta in hore kugu fakato baa dhici karta inta wixii kugu fakan lahaa iska daa laakiin xaraam ma ahano meesha aada gaarsiisay waa meeshii markaad weysaysanaysa baad luqluqanaysa biyuhu gelayeen wey raashinkan maraqaa soo qaada aad taabsiisay carabkaa laftiisa biyuhu ma taabtaan markaad luqluqanaysa way ka soo noqdeen halkaas kiina meeshaasu ka soo noqday kanadiga dhadhan buu leeya haddaad dhahdo biyuba waa kala qaboon yihin waana kala macaan yihin afka markaad ku luqluqanaysana waa dareemi waxa aada yar rugteen ilkaha ku reebtay inuu bislaaday iyo in kale de biyuhuba ilkaha waa gaareen hadday hoosu gudbaanna waa mubtil mufsidaat siyaam haddii kale maaha walidaalika ibn cabaas radi allahu canhum ardaahum dad dhooroo saxaabada laga wariyaa inay yidhahdaan laa ba'sa bidawqi acaami cunto in la dhadhamiyo carabka salsaa saaro dhib male laakiin haddaad naqda adiga wey laba waxaa karaahiye oo kaleeta waa cilkun xanjadi cilkiga la sheegaya xanjada magaalada ma aha waa xanjada mibeeyada ee baadiyaha iyo fooxa weye walidaalika culimmadii mutaakhiriinta dambe waxay yidhaahdeen xanjadu waa laba la rugo calaka waa ra waa rugay wey waxaa la raamsadee la rugo o dhan baa la yidhaha calka gaar ahaanta waxaa loo jeedaa xanjada tan waa laba nooc inay tahay waxaan maado miiranta lahayn iyo waxyaaba mutaxalliloo miirmaya inay leedahay teenan magaaladee nacnac iyo kareemka iyo sankorta iyo qaar jukulaad iyo wax la dul saaray taasi de canduurtayba raaciyo wixii la cunayay kama duwana laakiin xanjadee mifooxu markastoo la rugoba way sii adkaataa waa karaahiyo laba labadaba waa loo kahada yidhaahdeen horta qofka way oo oonaya gaajay bidabadaa oo xanjada markaad rogto waana lagu oomaa waana lagu gaajoodaa haddaad ka badbadaysana dhafooradaa ku xanuunaya oo adigii way ku dhibi marka labaad qaarkeed baa yar qoyanoo haddayna aada u ingegin si fiican dhacanka uga dhammaanin dhacaan iyo wax ku dambeeyaayo inuu wax kuu dhuuntaa dhici karta laakiin haddii marka aada raamsato aadan candhuufta liqine candhuufta iska tufto sookaaga jebin mayso wasiwaakum baa karaahiyaa sucaday bacda zawaali zawaalka iyo duhurka markii la gaariya waxaa ka dambeeya in la cadaydana karaahiyo weeye qabla zawaal laakiin maya bacda zawaal iyo qabla zawaal waxaa loo kala qaaday cadaygu mar kasta waa sunno lawlaa an ashuqa calaa ummatii la amartuhum bisiwaaki cinda kulli wuduu'in cinda kulli salaatin labada way asixeen de salaadaha la weysaystana shan baa loo weysaystaa salaado markay tahay waysadana wakti kasta way furan tahay cinda kulli wuduu'in haddii la yihahdo waxaa laga soo reebayaa bacda zawaal waxaana looga soo reebay xadiidkii nabiga sala allahu alayhi wasalam uu ku yihi lakharuufu fami saa'imi ayabu cinda allahi min riixi miski qofka saa'imkaa afkiisa urta ka soo baxaysa baa ilaahay agtiisa iibka ka caraf badan kharuufka waxaa la yidhaahdaa neefta qofka ka soo baxaysa markay isbedeshaa la yidhaahdaa tiba waxaa la ysku qabtay ma afka keliyay ka timaadaa mise calooshu markay gaajooto qaacay bixisee soo baxo wey labadaa qoon bay culimmadu isugu qabteen shaaficiyadu waxay yidhaahdeen afka weeye qariinadana xadiidkaan ka fahadnayo kharuufu batni saa'imi lama dhihin wa inamaa qiila fami saa'im afkiisa waxaa kasoo gufaacaya la dhibsanayo iyo neeftaa la dhibsanaya kasoo baxaysa waxay yidhaahdeen arrintaasi badana subax nin soo qureecday suxuurtay oo soo cadayday ilaa duhurro la gaaro afku ma soo yarshiiro laakiin duhurka wixii ka dambeeya haddaan tan iyo subaxii kadib la cadayin ama duhur marka la gaaro wixii ka dambeeyey bay urtu timaadaa haddii la cadaydana kharuufkii ilaahay agtiisa ka qiimo badnaa baad zuulin xaraam ma ah laakiin waa laga fiican yahay culamada fuqahada badan oo kalena waxay yidhahdeen khaluufku maba aha afka wax ka yimaadee calooshu markay gaajooto qaac iyo hawada ay bixiso baa waxoogay difaacadeedu urtaa taasaa loo jeedaa khilaafkaasaa wuxuu ku salaysan yahay keenay wasiwaakum bacda zawaali liannahu yuziilu khaluufa dhe khaluufka in la zuuliyana waa calaamadii fadliga ilaahay jeclaa oo zuulisay karaahiyadha bay yidhahdeen laa kuxlun indhakuul karaahiye maaha iyo wastixmaamun in la qabaysto inaad indhakuul marsataay karaahiye maaha waayo wax uu zuuliyeyna ma jiro ziine iyo tajamul isqurxiyeyna weeye in allaha jamiilu yuxibu ljamaala indhakuulku hadda wuu noocyo bate gaar ahaan ismidku waa fiican yahay oo nabig ala slam waa kii lahaa fainahu yujli basra wa shacr timahan indhahana wuu soo saaraa indhahana wuu faydaayo ishuu qashinka ka dhaqaa indha kuulkaas kormarsatay ismidkana hadda wuxuu yaalaa isagoo cad isagoo guduudan iyo isagoo madowba waa la helaa u yaala isagoo dhaloon yar yara ku jira hadan kuma arag laakiin waa waa la gadaa isagoo madow calamka muslimka iyo carabtii way marsadaan innaga laakiin marka la soo gaaro curfigeenna indhakuul dumar baa iskale soo ma aalibkeenu ma indhakuushaan raggu haddaad soo indhakuulata ninka dhalinyarada soo indhakuushana dhaba la foorteen markaa dhalinyaradii baa dacaayadeyni laakiin caalamkan carabta haddaad tagto caadi buu usoo indhakuulanayaa way madoobaanayaan ismadkuna timaha wuu badiyaa timahan xirimuhu marka ay bataanna qashin badan bay indhaha ka ilaaliyaan indhahana wuu ka dhaqaabuy wasakdu alalaqal haddii aad marsanaynin ka madow kan guduudan iyo kan cadiya iska marso oo haddaad magaalada ka cabsanayso intaad fiidkii markaad seexanaysa iska marsata dawiya wax badan buu kuu tari oo manfacu leeyahay haddaanata subxiina iska haddaad xaraska suuqiya dadka ka baqayso isagu waxaa dhici karta indhakuulka qaarkii inuu wax qoyanoo dhacaan la yahay oo mararka qaarkood sida cillaankii loo mariyo ka waran haddii sida cillaankii isagoo qoyan inta loo mariyo uu dhacaankii isha hoos intuu ugu degoo u raaco dhadhankiisii halkan aan ka dareemo soonkaygii ma jebinayaa fi madhabilah lianna waxaa jebiya min manfadin maftuuxin meel duleeloo furan halkan ishuu dhex marayna dulaal furan maaha bay yidhaahdeen qoladaa ibada hadda waxay yidhaahdeen ishu xaggaa damba way u duleeshaa dhunta fuqahadeena madhabkoodu waxaa weeye dulaal muuqdaa la rabaaye dulaal xidida lasii dhex maray masaamtii jirka la dhex maray oo kaleeto wey wastixmaamun qabayskii gelin hor iyo gelin damba inaad qabaysata dhib ma laha oo nabigeenay ka sugan tahay calayhi salaatu wasalaam isagoo sooman inuu qabaystay wayukrahu waxaa karaahiye ah likulli axadin qof kastaba sabtun inuu samtu yawmin maalin inuu aamuso ila leyli habeenkii laga gaaro inaad maanta hadli maaya tiraahdo ood shib dhahdood afka isku qabataay xataa nadar haddaad ku gasho laazim maaha waayo in la aamusaaye min jinsi cibaada ilaahay lagu caabudo maaha qofkuna sharcan maalintii oo dhan inuu aamusnaado asalka muslimka maba u banaanaan kartaba oo salaadihii seed u tukan haddaad tiraahdaa bishimahaba kala qaadi maayo seed salaadii u tukan soo faatixiya atixiyada inaad akrida maaha oo takbiirtii allahu akbar dhahdo laakiin dad la sheekaysan maayo hadday tahay iyada lafteedu cibaada maaha xilliga nabiga calayh isalaatu wasalaam yaa wuxuu arkay nin meel qoraxa taagan wuxuu nabigu yihi hebel maxaa ku dhacay qoraxda taagan uu nadray baa la yidhi inuu qoraxda taagnaado inuu qofna la hadlin oo soomo buu kbuu ku galay wuxuu waxaad ku dhahdaan hana iska fadhiisto oo hooska ha faatago hana hadlo soonkana ha dhamaystiro ilaahay waxba ku fali maayo uli kan naftiisa inuu cadaabo tii nadarka ahayd baa haddii la yidhi la fulin maayo oo min jinsi cibaada ma aha nadarkan asalkiisu aaciya cibaada inuu noqdo weeye iska aamus aadan xataa ilaahay darti ula jeedin lama ogola waana karaahiyo haddaad ka aamusnaata dembi maaha laakiin bedelkaad aamusnaan lahayd wakti baa kugu socdee dikri iyo tasbiix iyo quraan iyo istikfaar iyo duca iyo baadgeris maska aamusnaata ducaysan maayo oo quraan akrin maayo oo adkaar akrin maayo waa shib baan dhihi maantoona afkaas ku hay de ajir dembi laguma qorin laakiin ajirna laguma qorin haddaad qur-aanka adaad salaadii tukato dembi laguma qorin laakiin ajirna laguma qorin waxaad heli kartaa in ajir lagu qoro waman lazimahu ninkuu qofku ku waajibo qadaau shayin min ramadaana waxun ramadaan kamida inuu qadeeyo yundabu lahu waxaa sunna ah an yaqdiyahu inuu qadeeyo mutataabican isagoo isku xigxiga cala lfawri deg degna u qadaya sunna wey bisha ramadaan haddii wax un kaa tago oo inaad soo qadayso ay noqoto asalku waa inaadan bisha ramadaan ee kale gaarsiinin bisha ramadaan ee kale inta ka horeysa inaad soonto wey qaduhuna cala lfawri deg deg ma aha wujuuban waxaana u daliila xadiisu radi allahu canha a ay lahayd waxaa dhici jirtay in soon iga tago oo aanan qadaynin ilaa kan kala soo dhawaado shacbaan la gaaro limakaani rasuuli laahi sal l slam nabiga daryeelka iyo iyo tixgelintiisa darteed haddii uu waajib ku yahay durbe inay qadayso nabigu ma ogolaadana waa fari lahaa marka uu daayayay qadihii ilaa shacbaan qaad ka mida ugu yaraan la sugtay inuusan qaduhu calal deg deg ahayn baad garatay mutataabicanna waxay yidhaahdeen waajib ma ahano fa min ayaamin ukra ilaahay markuu yihi tira untii dhiganto maalmo kale ah yacumu hadduu mutataabic yahay hadduusan ahayn laakiin sidee fiican inaad dedejisaa fiican waxaa degdegii ka qayb qaadanaya inaad isku xijisiiso raaciso waxaana loo daliishanayaa nabi xasan dardaaran guuda uu bixiyey xadiikii ulahaa iqtanim amsan qabla amsin iyo xadiidkii kale e baadiruu biacmaali sabcan toddoba camashka kala degdega khayrka waa loo degdegaa wasaaricuu ilaa makfirati min rabbikum iyo nusuusta lamidka waxaa kamid a ah nab slam uu tilmaamay baadiruu biacmaali sabcan hal tantadiruuna ilaa faqra munsiyan faqri intuu ku halmaansiiyo naftii agey aggeed ka heshaa baa dhici karta inay kugu dhaca hadda waxbaad haysataa laakiin beri waxaa inuu ku dhaafo sanadka dhexdiisaa laga yaabaa ood hadhow waxaad ku suxuuratiy waxaad ku afurtaba weydo intaad hadda afurka haysato wax ballan qaada inaad xoolahan sii haysa ma hayside ka gaadhsii ama xanuun baa kugu dhici kara ama mawd baa ku dadejin kara ama fitan aad wakti u weydaa dhici kara haddaabaad fursad hesho waajib daynana lagugu leeyahay durba inaad iska dadejisaa fiican musaaraca ilal khayraad iyo baadiru biacmaali sabcan iyo intaasoo dhan bay soo gelaysaa walaa yajuuzu ma banaana an yuakhira alqadaa qadihii inuu dib dhigo ilaa ramadaana aakhar ramadaan kale inuu dib dhigo bigayri cudrin cudurdaar la-aan isagoo soomi karoo qadayn kara in ramadaanka kale uu gaarsiiyo uu soo galo isagoon qadayn ma banaana halkaa waxaad ka garatay waktiga lagaa rabo ramadaanka dambe ka hor inaad qadayso wey inaad gaarsiisa waa dembi haddaan cudurdaar lahayn qofka xanuunkiiba uusan ka tegin ama cudurdaarkii safarkaba aan cagba dhigin noocaas cudurdaar kale ahoo kaleeto ama halmaamo madaxiisa buu ka baxa qadayn lagu lahaa acdaar bay leeyihin laakiin qofaan cudurdaar lahayn xaddii waajibku kadib dhigoo ka bixiyey wujuubko waktigiisii la dhaafiyana imi iyo dembi wey fain akara hadiise uu dib dhigo isagoo keri karay lazimahu waxaa ku waajiba maca alqadaai qadaha waxaa lagu darayaa can kulli yawmin maalin kastaba muddu acaamin cunto mud aa ah lagu darayaa fain akara ramadaanayni laba ramadaan hadduu dib dhigana famuddaani laba mud buu ku dari wahaakadaa sidaa un buu yatakararu mudku soo noqnoqon bitakaruri siniina sanooyinka intay soo noqdaan toban sana hadduu kuu gaaro qadihina waa lagaa rabaa ramadaan kastana mud baa lagaa rabay toban lagu dhuftay toban mid weeye maalintiiba soddonkii beri saddex boqol bay kugu tegiyo mid markii hore soddon bay ahayde markii hore qado keliya ahayd soddon bay noqotay lixdan bay noqotay sidaan bay usii socon masalada waxay ku saleeyeen fuqahadu bacd aaaari ama iyo xadii marfuuca xadiidka marfuucaana asaxu qowleyn cinda ahli اcilmi rafciga nabiga loo tiiriya inuu daciif yahay wey laakiin wuxuu ka asaxay abi hurayrata iyo ibn cabaas ama abu hurayra radi allahu canhu waardaahu waxaa la weydiiyey qof bil ramadaan xanuunsaday oo isagoo oon qadaynin ramadaankii kale usoo galay baa la weydiiyey markaasuu wuxuu yihi kan uu hadda soo gaaray horta wuu tugsoomi kii horee ka tegeyna maalin kastaba mud buu bixini soonkan hadduu dhammaadana kii uu ka tegey buu qadayn qadihii iyo طacaamkii buu isugu daray sidoo kale waxay ka sugan tahay ibn cabaas inuu yihi radi allahu canhu arda canhuma ardaahuma isna sidoo kale uu fatwooday ma dhihi karna qawl saxaabi laa mukhaalifa lahu weeyo waxaa khilaafoo sugan ibn cumar radi allahu canhuma ardaahuma yaragu ku jiro iyagu waxay yidhaahdeen mudka un bixin mar ramadaankii kala soo galay mud un ka bixin kii hore qadana lagaama rabo yucimu walaa qadaa caleyhi baae cuntuu bixin wax qadaana lagama doonayo qaduhu waa intaan ramadaanka soo gelin hadduu kuugu soo galo kan soo kii horena fidyaa bixin saxaabada qaar kalena qadaa laga rabaa bay yidhaahdeen mar hadday saxaabadu iskhilaafeen qawlkoodu midna xije iyo daliil ma aha masaladan waa masale culimadu itifaaq iyo ijmaacay soo guuriyeen fi ljumlati saxaabadu hadday iskhilaafaan inaan midkoodna qowlkiisu xujo ahayn allaahuma ilaa maa qiila qaarkood ijmaaca waxaa laga reebayaa hadduu asaxo hadday khulafadu meel maraan oo khulafadu waa xujo qoladii lahayd baa halkaa qowl kale ka soo baxaya haddiise jamaahiru ahlilcilmi ama itifaaq waa ay noqoto saxaabadu markay iskhilaafaan inaanu midna gaar xujo ahayn waxaa soo haraya mas'alada in la qadeeyo la garayo cumuumkii faciddatu min ayaamin ukar bay gashay oo iyada wax daliiloo ka riday qadihii ma laha fidyadii iaamka maxaa waajibiyey kitaabna ma jiro sunana ma jirto qiyaas saxiixana ma laha ijmaac iyo itifaaq culimiya saxaabana ma jiraan walidaalika asalku wax icaam iyo ku waajibin weeye oo qowlkaa culimmada qabtiya madhabkeennu uu daciif yahay waman maata qofkii geeriyooda wa calayhi sawmun sawmna lagu leeyahay qof baa dhintay isagoo soom qadaa ku maqan yahay tamakana ay u suura gashay oo uu awoodeen min ficlihi inuu sameeyo qado uu qadayn karay baa isagoon qadayn buu dhintay ucima canhu waa laga quudin can kulli yawmin maalin kastaba muddu acaamin mud cunto aan laga bixin mudkar marar badan baan soo sheegnayo taqriiban lix boqol iyo shan iyo labaatan garaam weeye bishiina iska labaatankii bay markaa tegaysaa qofka hadduu dhinto sawmna lagu lahaa laba mid buu noqdaa in sawmka uu mutamakin soomi karay ahaa iyo inuusan ahayn haddii uusan qudre iyo istiaaca uusan ubahelin inuu soomi karo laysa calayhi shay waxba laguma laha laa qadaa walaa fidyata waayo qofka istiaacada bay takaaliiftu ku laasimtaa wixii qofka ku laasimay baana laga gudaayo naaib looga noqdaa waxaan kuba waajibin naaib loogama noqdo sida qofku awalkii bisha wuu xanuunsanaa xanuunkii waxaa dhici karta bisha dhexdeedii buu dhintay maalmihii uu noolaa ma lagu leeyahay maya bishii wuu wada noolaa waa xanuunsanaa kamaba kicinoo sakaraadkiiba waa ku geeriyooday gabadhu caaday qabtay caadadii oo bishii dhexdeeda kaba gu-in ama maalmihii u dambeeyey ku dhacday kaba gu-in bay geeriyootay ama umushibay u dhimatay waman maata wa calayhi sawm saas darteed buu shardiga ugu xidhay tamakana min ficlihi awooday u suura gashay inuu sameeyo laakiin aan samayn qofka ucima canhu can kulli yawmin muddu acaamin baa laga quudinayaa waana sida ibn cabaas iyo dad saxaabaha laga warinaya ridwaan llahi taa waxay yidhahdeen min baabi asli weeye liannahu ku waajibay haddana waa ka caajiz ka shaykh lkabiiri iyo qofka maradka daaimka uu hayay buu la xukun noqonayaayo kuna waajibay kana cajizay cajzigiisuna daaim buu noqon bacda alwujuubi waxaa banaan in laga soomo oo dadkii xigtadiisa ahay ay ka soomaan waana xadiidka cumuumka xadiidka caaisha ahaa man maata wa calayhi siyaamu saama canhu waliyu qofkii sooma dhinta ah, isagoo soon lagu leeyahay xigtadiisaa ka soomi dadka horeba ka soomi karaan nacam biidni اwaliyi wailaa xaqa idanka soonka weligiisaa iska leh qofka ugu xiga markaas intaa kadib soonkii faradka ahaa iyo masaa'ilkii la xiriiray markuu dhameeyey yaa wuxuu bilaabay mualifku raximah اllahu tacaala sawm taawuc iyo soonka sunada yundabu waxaa suna ah sawmu sittati lix in la soomo oo min shawaala kamida ah watundabu waxaa la suneeyey mutataabicatan iyadoo isku xigxigta lixdu talil ciidda ciiddana ku xigtoo la xidhiirtaa sunnaha fain faraqaa hadduu kala qaybiyo oo midba mar soomo ama qaybna israaciyo qaybna kala soomo jaaza banaan oo u banaan tahay lixdaa inay sunno tahay waa xadiidkii abi ayuub ilansaari imaamu muslim fii saxiixihi ku wariyey nabiga yii sal l slam man saama ramadaana uma atbacahu sittan min shawaal bisha ramadaan qofkii sooma lix shawaal ana raaciya kaana ka siyaami dahri sanadka labiyo tobanka bilood qof soomay buu la yahay oo maalin walba ajirkeeda loo qoray maxaa yeelay alxasanatu bicashri amhaaliha bishii toban ku dhufo toban bilood bay qaadatay lixdii berina min toban ku dhufo waa lixdan maalmood lixdan maalmood laba bilood u qaybi way dhantahay soo maaha toban bilood laba bilood ku dar labayo tobankii saasay ku dhamaatay halkaa waxaad ka fahanteen qadihii la igu lahaa shawaal miyay noqonayaa maya sababtoo ah ramadaan soddonkii bil toban bilood bay udhigmaysay hadday maalmo ka maqan yihiin tobankii bilood ma dhanaacd bicashar daari way dhimantahay weli tan haddii ay lixdii maalmood laba bilood udhiganto ramadaankii maalmihii maqnaa bilihiisii waa maqan yihiin ila maslada waxaa lagu qiimeeyaa asana xasanati bcashri amhaaliha man jaa bilxasanati falahu cashru amhaaliha halkaas uma ka siyaami dahrina waa qariino tusaysa lixdii shawaalka ahayd qadaan qadaynayaa oo niyood way israacayaan marka ka siyaami dahri buu noqon maya saddexdaa lixda beri inay isku xigaan baa fiican waxay dhaheen oo ciidda ku xigaan uma atbacahu daahirka itbaaca baa laga fahmi karaa inay fiican tahay waxaa kaloo mutataabican taliil ciidda laga fahmayaa iyadana wixii soomka qadaha aynu kusoo marro mutataabican cala lfawri la yihi musaaricu ilaa iyo degdega iyo inay wax kasta kugu dhici karaan oo khayrka loo degdegahay haddii saad kala qaybisa way banaan tahay oo nas amray ama waajibiyey ma leh lix maalmood oo kala duwan baad soomi kartaa saddex iyo saddex baa isu raacin kartaa laba laba labaad ka dhigi kartaa bisha awalkeeda iyo akhirkeedaad ka dhigi kartaa wa taasuucaaa wa caashuraa labadaa maalmoodna waa sunno wayundabu siyaamu sawmu taasuucaaa wa caashuraa waa shahra bisha muxaram taasuucaaa sagaalkeeda iyo wa caashuraa tobankeeda wey amaa tobankeedu nas sariixay leedahay nabigu alay sala slam waxaa ka sugan sawmu yawmi caashuraa yukafir allahu bihi sanata almaadiya sanad tegay dembigii baa lagugu dhaafaya walidaalika nabigu soomi jiray saxaabadana amri jiray waajib buuna ahaa intaan ramadaanka la waajibinin markii ramadaanka la waajibiyey baa iyada sunno laga dhigay waana maalinta ilaahay muuse iyo muminiintiina badbaadiyey fircawn iyo dadkiisiina uu halaagay wey taasuucaana waa maalinka sagaalaad ee isla bishaaya ee maalinkaa ka horeeya iyadana waxaa loogu daray nabiga calayh salatu salaam wuxuu yihi lain cishtu ilaa qaabilin la asuumana taasic haddaan sanadka soo socda nolol ku gaaro sagaalka bisha muxaram aan soomaya ka horna waa dhintay nabigu sala llahu alayh alih wasalam mar hadduu nabigu saa yihi tobanna waa soomay sagaalkana waan soomi lahaa buu yihi laakiin ma dhihin tobanka waan ka tegi lahaa tobanka waan iska dayn lahaa ma dhihine inuu labadaba isku dari lahaaba ugu dhow marse hadduu yihi sagaalkana waan soomayaa haddaan noolaado in la sooma inay sunno tahay baa laga qaatay wa ayaamu lbiidi wayundabu sawmu ayaami lbiidi maalmaha cadcad fii kulli shahrin bil kastaba maalmaha dayixu u kaamilsan yahay ugu cadyahay athaalia cashara saddex iyo tobnaadka iyo wataniyeyhi labada ku xigtoo afar iyo toban iyo shan iyo tobanka ah taana nabiga axaadiis badan kaga sugan tahay sala allahu alayh wasalam inuu ayaamulbidi in la soomo ay sunno tahay isagaana sheegayoo saddex maalmood bisha ka soomayso fasum alaaata cashara alaata cashrata wa arbaa cashrata wa hamsa cashrata guud saddex iyo toban afar iyo toban shan iyo tobanka soomo iyagana in la soomo sunno wey wlnayni wlkhamiisi isniin iyo khamiis in la soomana sunno weeye oo nabigaa isagana ka sugan tahay sala allahu alayhi waalihi wasalam in uu soomi jiray labadaa maalmood labadaa maalmoodna laba warbarba nabiga alayh salaatu wasalaam laba sababba wuu sheegay gaar ahaan isniinta mar wuxuu yihi markii la yihi can sawmi yawmi اثnayn baa la weydiiyey markaasu wuxuu yihi daka yawm welidtu fiihi وyوم bعثtu أنزila عalaya فيih maalinkaa waa maalinkaan dhashay waana maalinkii waxyi igu soo degay nabigu maalin isniinuu dhashay maalinkii jibriil aaru xraa ugu imanayeyna isniin bay ahayd ee waxyi u horday kusoo degayay sabab kalena wuu sheegay oo intaa keliya aan ahayn oo wuxuu yihi tucradu اأعmaalu yوم اkamiisi yوم ااثنayn واkhamiisi acmaasha bني aadamka rabbi baa loo geeyaa isniin iyo khamiis waxaana jeclahay buu yihi anigoo sooman camalkayga rabbi in loo geeyo saasaan isniin iyo khamiis u soomayaa labadaa in la soomana waa sunno wey wa dilxijati tobanka dilxijo tobanka maalmoodba in la soomo iyadana sunno weeye waxaa looga jeedaa maalinka tobnaad kuma jira abcan iyo yowmulciidkii wey sagaalka horaa looga jeedaa tasmiyada cashru dilxija uu yihina min baabi takliibi wey waayo sagaal hadii la soomo tobankiina soontay de maalinka tobnaadna waa ciido lama soomi karo isagaa noo keeni doono insha allahu tacaala in sagaalkaba la soomo laba daliil bay u haystaan daliil waa daliil caama oo nabigu uu yihi maa min ayaamin alcamalu الصaalixu fiihina axabu ilى اllahi min hadihi اayaami اlcashr maalmo camal saalixa la sameeyo ka fadli badan tobankan maalmood ee dilxija ma jiraan camalka saalixa nabigu waa wada duuduubay salaadii baa fadli badan tasbiixdii baa fadli badan sadaqaadkii baa fadli badan qiraaadii baa fadli badan soomkii baa fadli badan saa darteed maalmo sunnoo camalka fadligoodu dheeraad yahay weeye soomkan acmaashaasu cumuuman karniya waa ko cumuumkaa inuu galay cidi uma diidi karto khusuusna waanu haynaa bay yidhaahdeen oo imaam abu daawud iyo keyrkiiba waxay wariyeen can bacdi azwaaji nabiyi sala allahu alay wasalam inay yidhaahdeen kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam yasuumu tisca dilxija sagaalka dilxija waa soomi jiray taasica maynan dhihin maalinka sagaalaad tisca dilxija culimada badan waxay ka fahmeen sagaalkaba in loo jeedo laakiin soonkaasi waajib maaha walidaalika saxaabada qaar umahaat muminiin caaisha nabiga ka warisay maa ra-aytu rasuula lah sal saaiman ilcashra qatu toban kaba isagoo wada sooman ma arag bay tiri weligay iyagoo haddaynan arag oy ummahaat muminiin qaar kala sheegeen waman calima xujatu calaa man lam yaclam bay jamhuurta fuqahadu yihahdeen caaisha waynan arag laakiin dad kala wariyey waxyaabo badan oo inaan aragba saxaabo kaloo werisaa la qaatay sida salaatu duxa iyo masaajidka lamidka ah waxaa kaloo sunno ah wlashhur lxurum bilaha xurmadane wahiya arbacatun afar bilood wey afartaa biloodna soonka sunadii wuu fadli badan yahay dulqacda bisha dulqacda ama sidataan la yihaahdee haddataynu ku jirnaa wadulxija bisha soo socotee dilxija wlmuxaram bisha muxaram ama zaka aan idhaahna iska dambaysa iyadana saddexdaa way isku xigaan waa bisha rajab la yidhaahdee bayna jumaada wa shacbaan udhaxaysa ee shacbaan ka horreysa soo dhaafnay afartaa bilood baa ashhuru xurm la yidhaahdaa saddexdan isku xigtee tanaan ku jiriya labada ka dambaysa iyo rajab afartaa in la soomo iyadana way fadli badan tahay ashhurulxurumka inay soonkeedu fadli badan tahay laba labadaba way u daliishadeen rajab gaar bayba u iman doontaa muxaramna gaar bay u iman doontaa dulxijiya dulqicda cumuum in la sooma inay fadli badan tahay waxay yidhahdeen nabiga sal allahu alayhi wasalam waxaa u yimid nin fadaa'ilu sawm iyo waxbuu ka maqlay reerahoodii buu iskaga noqday sanad kadib buu u yimid ninkii oo il go-an oo caata ah oo baaba-ay baa u yimid nabigu waa garan waayey sala allahu alay ali wasalam markaasuu wuxuu yihi kumaad ahayd ninkii reer hebele sanad hore ku yimid baan ahay buui wuxuu yihi oo maxaa sidan kuu bedelay nin nooloo quruxsan baan ahayd sanadkii hore wuxuu yihi saan kaaga tegey hal maalin weligay ma afurin basoon baan dabada isgu markaasuu wuxuu yihi ilaahay subxaana maxaad naftaada u cadaabtay naftaada maxaad u cadaabtay taladiisiba waxaa ka mid ahay sum shahra sabri bisha ramadaan soon wa yawma min kulli shahrin maalin kastana bil ka soon markaasuu rasuulka ilaahay u igu dar bu i zidni in ka badan baan awoodaa igu dar bishiiba laba maalmood soon markaasuu wuxuu i igu dar markaasuu i sum alaaan min kulli shahrin saddex maalmood soon markaasuu i igu dar sum la yihaahdo xadiidkan waa daciif abu daawud iyo ay wariyeen sababu dacfihina ninkan ree baahile ee uu sheegaya ama gabadhiisii ama miduu adeer u ahaayo mujiiba la yidhaahdo baa ka warisay mujiibaduna waa majhuulatun laa tucraf majhuulna wax lagama wariyo oo axkaam looma daliishado haddaad dhahdaan fuqahadeedna waxay yidhahdeen fa jawaabaani waxay marka koowaadi horta dacfigani waa dacfi yasiirahe hadiiba aan sallinna inuu daciif yahay masaladu waa fadaail acmaal jamhuurta fuqahaduna waxay qabaan dacfiga aanaad u adkayn fii fadaail acmaal waa la deliishadaa wahuwa min hada albaari jawaab labaadna waan haynaayo murad iyo dood baanu ka qabnaa in mujiib albaahiliya loo daciifiyo oo maxaa sababa miyaa la yaqaanaa maya laakiin haddana iyadoon la aqoonin baanu qabnaa inaan loo daciifinin maxaad ku salayseen calaa amrayn laba madhab qolada qabta alaslu fi muslimi acadaala oo ibnu xibbaan iyo sheekhiisa ibnu khusaymi iyo alxaafid abu cumar ibn cabdilbari iyo qolada iyagu warkoodu waaba cad yahayba xataa yahbuta jarxu walidalika ibn cabdilbar fi jaamici bayaan ilcilmi wafadli masalada markuu aada uga hadlayay waa ka daliishaday xadiidka ahaa yaxmilu hada alcilma min kuli khalafin cudulu yanfuuna canhu taxriif algaaliin waintixaala almubطiliina watawiil aljaahiliin maxalu shaahidku yaxmilu hada alcilma min kuli khalafin cuduluhu cilmigan waxaa un qaada dad asalkoodu cadaalad ay tahay xataa yasbuta aljarxu falaslucadaalatu qoladii tiri iyaga warkoodu tasxiixoodu waa cadya qoladii tiri ma majhuulkana waxay yidhahdeen majhuulka markuu laba wasfi yeesho waan kasoo reebaynaa waa labadee weeye horta taabici hadduu yahay haweenna yahay tixgelin gaaruu leeyahy oo waxay yidhaahdeen mujiib albaahiliya laa tucrafu waxaad kasoo guurinaysaan waa dahabi fi lmiisaan dahabi laftiisa fi lmiisaan awaakhirtiisa fasl nisaa wuxuu ku yihi haweenka taabiciyaadka ah maanan helin wax majruuxa ama maraakiir weliyo la taaban karo haddayba aalibku taabiciyiin yihiin wuxuu yihi dabaqada taabiciyiinta ee haweenka ah maanan helin wax maraakiir saasa warinaya saa darteed xaalkoodu ahaqu min gayrihim in la garan waayana xumaanta meehee doon dumarku way astuurnaayeenoo waqarna fii buyuutikunay ahaayeen saasaa lala garan waayo adigu taa haddaad naga soo dejisaan bay dhaheen taxiixa ah fadaa'il acmaal baan ku gabanaynaa naga saara meel kalean helaynaa manaa fuqahadu markay masaailkan ku saraynayaan innaga waxaa badan inaa iska tiraahdo majruur iyo daciif ka soco meel banaana waxba jirin bay ku sareeyeen odaygii markaba aad saarta niman meel banaan iyo wax daciifa isaga sareeyey marka taqriirkaas oo kale kama soo celcelin doona marar badan laakiin munaafiqun calaa dikri bay yidhahdaan wa afdalu sawmi sawmka ugu fadli badan bacda ramadaana ramadaan kadib almuxaram bisha muxaram wey nabigaa la weydiiyey sala allahu alayh ali wasalam markaasuu yihi afdal siyaami bacda ramadaana shahrullahi almuxaram wey bisha ilaahay ee muxarama ugu fadli badan kadib waxaa ku xiga uma rajab rajab baa ku xigta waxaa loogu xijisiiyey laba sababood mar waxaa weeye ashhurulxurumkii aan soo marnay ku jirtaa mar labaadna axaadiis waxaa jirta tilmaamaysa bishaa muxara bishaa rajab inay caado macruuf ahayd in la wada soomi jiray wa xadiidka usaamata bni zaydin radia allahu canhu ardaahu nabiga markii la weydiiyey maxaad bisha shacbaan soonkeeda u badisaa wuxuu yihi daaka shahrun yaqfulu nnaasu canhu bayna rajaba wa ramadaan rajab iyo ramadaan dhexdooday ku jirtaayo iyada waa la halmaamaa halka waxaad ka garatay ramadaan iyo rajab lama halmaamo ramadaan waaba hubtay waa waajib rajabna ramadaan baa la raaciyey inay caado macruuf mutacaaraf ahayd in la soomaa halkaa laga garta yihahdeen intaa waxaa dheer bisha rajab la yihahdo axaadiis badan oo beenaa ah laga sameeyey walidaalika ibnu dixyat alkalbi waa kii risaalada qoray wuu ku magacaabay bayaanu adaai maa wajab min cilwa daaciina fii rajab axaadiista beenta ay sameeyeen waa risaala matbuuca sheekh naasirdiin albani raxmat ullaahi calayhim jamiicanna uu taxqiijiyey axaadiisteedii iyo xukunkiisii waad ka heleysaa risaalo mutawasita wey uma shacbaanu baa ku xigta shacbaanna xadiidkii hadda aan sheegnay usaamata bni zaydin nabigu inuu badin jiray bay tilmaamay sidoo kale caaisho waxay leedahay nab ala salaam bil aan ramadaan ahayn oo shacbaan ka soon badnaa nabigu maana arag kaana yasuubu kullahu kaana yasuubu ilaa qaliila in yar mooye waaba soomi jiray uswatan binabiyi iyadana fadli beeleda gaara wa sawmu yawmi carafa bisha carafo maalinka yawmu carafe sagaalad in la soomaa sunnaa ilaa lilxaaji bicarafa ninka xaajigae carafa taagan maahane fa afdalu inuu afura fadli badan yowma carafa fadligeedana xadiidka abi qataadaha wuxuu ahaa siyaamu y maalinka yowmi carafa yukafiru allahu bihi sanatan maadiya wa sanatan qaabila sanad tegaiyo mid soo socdaa dembiga la dhaafaa saasay iyadana u badan tahay ninka xaajiga maxaa loo soo reebay nabigaa afuray sala la alay slam xaajatulwadaac markuu taagnaa saxaabadu way ka shakiyeen war ma sooman yahay mise ma soomana gabadh baa waxay tihi aan filaya umulfadli binubaba bint alxaaris inay ahayd anaa idiin hubsan isugi jir biyo iyo caana isugu qastay xilli kulul iyo meel kulle waa la joogay wiil bay usii dhiibtay waxay tii ujiyaa nabigaa cabbe hadduu soo celiyana waa sooman haddii kalena waaba cabo waa la arkaa soo markii loo geeyey waa cabay nabigu sala allahu alayh wasalam waa la wada fiirsanayay inuu afuranaabaa la gartay hadyiga nabigaana ugu kaamilsan haddii fadliga maalinka uu fadli badan tahay in la soomo wuu soomi lahaa ma asaxaya maad dhahdaanoo xaraam weeye ma dhihi karo wax nahyi oo sariixa ma hayno ficilku mashruuciyu ku tusaa laakiin taxriim kuma tusa taxriim didihi kuma tuso fain saama hadduu soomo lam yukrah karaahiya maaha laakinahu isagu taraka alwlaa sidii ficneed buu ka tegayo khilaafu lwlu ku dhacay inagu hadda waxaan haynaa axkaamteena waa shan waa lix baan leh xaraam waa dhinac karaahiyada way ku xigtaan karaahiyada waxaa ku xiga khilaafu lwla dhinaca kale waa waajib waa manduub dhexdana waa mubaax haddaba karaahiye iyo khilaafu lwla waa isku dhow yihiin haddaba wad wado wad wado aan siiqo gaaban oo siyaqa la sheega a haddii shaksigu sharcigu wax reebo nahyiguna uusan taxriim ahayn oo qariiniya daliil loo hayo waxaa karaahiya la yidhahdaa samayntiisa haddii sharcigu wax faro waajibna uusan ahayn sunnaa la yidhaahdaa samayntiisaa sunna ah ka tegitaanka sunanka baa khilaaf wlaa raatibadii waa sunno inaad tukata sunno wey haddaa iska daysana karaahiye ma gaartee khilaafulwlaa la yihahda saas darteed waxaan leedahay irtikaabu manhiyaati oon taxriim ahayn nahyan gayra jaazimin karaahatu wey wa tarku amran gayra jaaziminna khilaafu lwlaa wey waa siyaqa u qariibsan ee mutaalimka mubtadii ku fahmi kara wey wayukrahu waxaa karaahiyaa sawmu dahri sanadka oo laysu bixiyo in darahu hadduu dhibo aw fawata xaqan xaqdan leeyahay lagu lahaa uu tagsiiyo kugu xambaaray inaad ka gaabiso waajib ku saarnaa bulshadiisa wailaa lam yukrah haddii kalese karaahiye ma in sawmu dahri uu karaahiye yahay cumuuman waa xadiidka cabdillahi bni camr bn caas radi allahu canhuma wa uu nabigo u yimid ee soonka inuu badiyo kala hadlay nabigaa loo sheegay maalinoo dhanna waa sooman yahay habeenkii oo dhanna waa taagan yahay uu yaro wuxuu yihi saasaa la ii sheega marunbaa ha nabigu wuxuu yihi intaa ka yar intaa ka yar isna waa adkay inii ajidu akara min dalika inii uiiqu akara min dalik ka badan baan awoodaa markii udambeysay la nabig ala uu ku yihi laa saama man saama abad soon uma jira ninkii soon weligii sooma isaga isku bixisa sooma oon maalinaba afurin soogkiisu waan waxba kama jiro xadiidkaas laa saama ma asixin haddaan siyaamkii sharcigaa ku fasirno ma asixin bay noqon ayib siyaamu dahrigii maxaa looga jeedaa ma inta badan inaad soomtaa se maalinaba inaadan afurin waxay dhaheen maalinaba inaadan afurin baa looga jeeda bay u badan yihiin sa haddii la yidhaahdo ciidooyinka ninkii afuroon soon baa asaxaynin iyo hadduusan ahayn nin mutamaticoon hadyi heli karin oo ayaamu tashriiq inan soon asaxaynin inta kale siyaamu dahri ma noqon jamhuurta fuqahadeena waxay yidhahdeen maya inuusan xaraam ahayn baan daliil uhaynaa bay yidhahdeen maxaad karaahiye ugu gaabsateen haddii la yihi waxay dhaheen daliil baan uhaynaa inuusan xaraam ahayn oo muxuu yahay daliilku maxay dhahen daliil horta waa idiin sheegaynaay waxaad noo sheegtaan xaaraan waa dembi sow ma ahaa dembina naar baa lagu galaa sow ma ahaa xadkala siyaabu dahri inaan naar lagu gelaynin baan haynaa oo xaggee ku haysaan waxay dhahen xadiidka abi muusa alashcari oo imaamu lbayhaqi iyo keybkii wariyeen ee uu u baabeeyey baabu man lam yara bisardi siyaami ba'san dadka udeedka inaan soonkood dabada la isu dhib lahayn baa nabiga laga wariyay man saama dahra dayiqat calayhi jahanamu haakada saasaa lagu celinayaa jahanama intaa in le waxay yidhahdeen ay falam yadkulha ma geli waa loo soo dhaweynaya qarkaa loo saarayaa wey haddii uu xaaraan yahay waa la gelin lahaa maadaama aan la gelinin inuusan xaraamahayn baan ka fahanay bay yihahdeen qolada kale way doodeenoo duyiqad calayhi jahanam ninka waaba ku jiraaa baasha waa lagu soo celinaye laakiin aada loogu adkayn maayaa la yihi ninka baal xaaraan inuu dhax fadhiyaa la gartay yihahdeen inuu baasha ku jiro duyiqad calayhi jahanam waaba nin kudhex jiro hareer laga soo celiye yihahdeen adug burankaasa idana gashay waa xarun waxaa xaraama walaa yasixu aslan aslan bana sinaba aan u asaxaynin labada maalmood ee ciiddaa in la soomo nabigu anhaa can siyaami yawmayni ywm firi wa ywm naxri waa bukhaari iyo muslim xadiidka abi saciid wa ayaam tashriiqi saddexda maalmood ee hilbaha banaanka qoraxda lagu wahan jiray wahiya alaaatun waa saddexoo bacda aladxaa maalinka ciidul adxada saddexda ka dambaysana lama soomi kara iyadana oo nabig ala sl ayaamu minan ayaamu aklin wa shurbin waa kidib sl saddexda maalmood ee mino la joogoo dhan maalmo cuntiya cabitaan weeye mar maalmaha haddaba soonkooda hal hal dadka qayb baa lasoo reebay qofku haddii uu tamatuco xajka hadyi baa ku waajiba hadyigii hadduusan haynin waxaa la yihi fasiyaamu alaaثati ayaamin fi اlxaji wa sabcati idaa rajactum saddex maalmood xajka ha ku soomo de xajkii saddexda maalmood baa ugu dambaysa maalinka tobnaad ka dambaysa maalinka saddexiyo tobnaadnina waa laga soo dareeray macasalaama xaj waa dhamaaday saddexdaa maalmood nabig ala sal saa darteed waa ka saxaabada qaar laga wariyey maalmahan lam yurakas siyaamuhuna ilaa liman lam yajid ilhadya qofkaan hadi heli keliya loo rugseeyey inta kale dadka nabig ala slam waa furi jiray dadkana can siyaamiha yaa mutashiiqa waa ka reebi jiray iyadana soonkoodu qof kale ka asixi maayo wa yawmu shaki maalinta la shakisan yahay wahuwa an yataxadaa waa inay ku sheekaystaan biru'yati aragtida yowma alaaiina maalinka soddonaad oo min shacbaana kamida waxaa isla dhexmaroo sheekadii la orday man laa yahbutu dadaanay ku sugnaanaynin biqowlihi ereygiisa aragti ayna ku sugnaanaynin oo min cabiidin adoomo iyo wa fasaqatin kuwa fusaqoo ciyaal suuqa iyo wa niswatin haween yaa suuq marka laleeyahay yar yar keliya looma jeedo waa yar ciyaal suuqa waa jiraa soo maaha nin qayilan warkii iska badaa nin qaar cuna iyo nin sigaar caba kuwa iyaga warkood maba jiraa bisha waan arka anaa arka adu kitaab ku maro anaad waa isku taala ornanaaf markhaatiba ma geshid adigu isaga ilmaha carruurta isku xukun wey koob shaha markhaati kama noqon karo laakin nin weyn oo waayeeloo gar iyo gafuur leh hooyaday koob shaah iyo bil aad aragta markhaati kama noqon kartid wixii halkaa gaarsiiyeyso iska daayo garta um ma talada fiican so iska daayo ma um ado weyn ciro ah. anaa bishii arkay saanti laguu firiye sigaar lagu arko hor nadaaf lagu yihahdo ama araga ma arkan hor nadaaba lagu leeyay meeshaana celidiina meesha markhaatiya dadkuma maaraadsanaynaay adigu waxba kuma geshid waxna ma gudiyo hor nadaaf baa lagu leeyay kuwaasoo kalaa ku sheekaystay waa la arkay waa la arkay bishii waa dhalatay waa raadisay cid warkiisa la qaadan karaad weyday wailaa falaysa ma haddii kale maaha biyawmi shakin maaha falaa yasixu sawmuhu can ramadaana yawmu shakigaa ma ansaxayo camaar ibn yaasir baa nabiga ka wariyey calayhi salaatu wasalaam oo wuxuu yihi man saama alyawma aladii yushaku yashuku fiihi yashuku fiihi nnaasu faqad casaaba alqaasim maalintaa la shakisan yahay qofkii soomo nebi maxamed buu caasiyey sala allahu alayh ali wasalam bal can nadrin wa qadaain nadar iyo qada waad soomi kartaa oo ramadaankii maehe qada lagugu lahaa si aan waktigu kaaga sii dhamaan waad ka dhigi kartaa nadar aad nadartay hadduu kusoo beegmana waad soomi kartaa wa ama taawucu in la sunaysto bihi bisha yawmi shak maalinka shakigaa sunno ma isaga kartaa fain waafaqa hadduu waafaqo caadatan lahu caado uu lahaa aw wasalahu ama uu la xiriiriyo bimaa qabla nisfi shacbaana shicbaan nuskeeda wax ka horeeyey saxa waa sixi wailaa xaruma haddii kale waa xaraam walam yasix mana asaxay wuxuu yihi haddii aada sunno ay tahay maalinka shacbaan soddonkeeda ah sheekadaana la isla dhexmarayo soon sunaa ma soomi karaa waxaan leenahay fiihi tafsiilu waan kala qaadaynaa qofkii caado maalin dhaaf u soomi jiray oo maalinkii uu ku soo aado ama isniin buu soomi jiray ama khamiiso way kaga soo aaday ama laba maalmood markuu afuraba maalin buu soomi jiro way kaga soo aaday qofka waa soomi karaa ama bil kastaba maalmaha u dambeeyuu ka soomi jiray bil kastaba labada maalmood saddex maalmood udambaysuu soomaa iyadii baa kusoo beegantay waa soomi karaa oo masalada khaas ah nabig ala salaam nabigaa sheegay oo nabig ala slam uxuu laa tataqadamuu ramadaana bisawmi yawmi aw yawmayni maalin iyo laba ramadaana kala hormarina ilaa an yakuuna sawman yasuumu inuu soom caado u lahayo soomi jiray noqoto maahane ha yeelina oo hadday tahay iska soo muri qof tii caadadeed waa logolahay soo maalinkii dambana shacbaan aakhirkeedan buu arkay mid afuran oo ku aqoon jiray bil kasta aakhirkeedan uu ka soomo markaasuu wuxuu yihi yaa fulaan asumta min sarari hada shahr bishaan aakirkeeda waba ka soontay markaasuu yihi maya waniba soob bu yii haddaba caadadaadii hadday ku beeganto dhib malaha waxaa labaad ay ku banaanaataa aw wasalahu kawla xiriiriyo bimaa qabla nisi shacbaan shan iyo tobanka shacbaan ka hor baad soon xiriiri soo bilowday bisha waad kula dhamayn kartaa maalinkaana waad ku dari kartaa soon haddii aad nis shacbaan la gaaro oodan caado lahayn soon isku bixaysa lama ogola nabigu sal l slam wuxuu yihi idaa kaana nisu min shacbaan falaa sawma xataa yajiia ramadaan bartamaha shacbaan hadii la gaaro wax soon sunao cusub lama bilaabi karo ilaa uu ramadaan ka dhasho waxaa laga soo reebayay qofkii caado lahaa laakiin qabla nisfi shacbaan ninkii soo bilaabay bacda nisfi shacbaan waa ssoo sii soomi karaayo waa sii wadi karaa wayaxrumu waxaa xaraam ah sawmu maa bacda nisfi shacbaan nisu shacbaan wixii ka dambeeya in la soomo waa xaraam in lam yuwaafiq hadduusan waafaqin caadatan caado walam yasilu uusan la xiriirin bimaa qablahu wixii ka horreeya masalada soo sheegna wey waman dakala masale cusub buu galay marka soonkii haddaad bilowdo dhexda markaad joogto maalintii intaad jiiro gasho ma cuni kartaa oo soonka ma iska jebin kartaa haddiise salaad aad gasho ay kula umanaato inaad isaga baxdo ma isaga bixi kartaa salaadii waman dakala qofkii gala fii sawmin wa salaatin soom iyo salaad fardan waajib uu bilaabay adaaan kaana ha ahaado mid waktigiisii jooga soonka iyo salaadu oo ramadaan jooga weeye ama salaadii xilligeedii taagnaa wey aw qadaaan mid tegay oo la qadaynaya ha noqdo aw nadran midaad nadar iyo shalad ku gashay ha noqdee marba hadduu camalkan waajib ahaa xaruma qacuhumaa in la gooya waa xaraam abcan bilaa cudrin cudurdaar inaad goyso markeedii banaynaya hadduusan jirin ma goyn kartid cumuumkii bayna soo geli walaa tubtiluu acmaalakum amalkiina haburinina fain kaana naflan hadduu sunno yahay jaaza qacuhumaa dhexdeeduu ku gooyo isaga taga way banaan tahay masaladan waxay hoos galaysaa acmaasha cibaadaadka ah haddii la bilaabo hadday faraaid tahay waan garanay oo dhammaystirkeeduna waa farad waajibo wey hadday sunan tahay waxay nuu qaybin laba qaybood maa yajibu bishuruuci wamaa laa yajibu bishuruuci wax hadaabaad far saarto dhamaystirkiisu waajib yahay waa xajka iyo cumrada wifaaqan xaj haddaad xerato adoo toban soo xajiyey inaad dhamaystirta waa waajib haddaad jebisana waad qaday cumro haddaad xerato adoo konton cumro soo cumraystay dhamaystirkeedu waa waajib haddaad jebisana mid kale inaad samaysaa waajib kugu noqon liaahiri qawlihi tacaala waatimu alxaja waalcumrata lilahi dhamaystira xajka iyo cumrada ilahay dartii in la dhamaystira la samray axrimu maaha haddaad xerataan dhamaystirku waa waajib acmaasha inta ka soo hartay fi lmadhabi wax waajibo in la dhamaystiro waajib noqon haddii la gudo galo ma jiro fuqahada qaarkood waxay soo reebeen ictikaafka iyo salaada iyo acmaal lamida bay soo reebeen oo dhowr camal oo kale ay xajka iyo cumradii ku dareen laakiin saa darteed maalikiyada culimmadu markay kutubta alifayaan kitaab nin hore ka horeeyo madhab kala a qoray buu sharxaa ama gabay ka dhigaa masaailku wax ka badbedelaa marka qawaacidda tii madhabka kale u waafajiya amilada iyo tusaalaha kan kale u waafajiya kama facala sayidi cabdllah shinqiti fi maraaqi sacuud asalka kitaabku waa jamcu jawaamic subki shaafici walidaalika markuu siyuuti nadmiyeyna kowkabu saaica calaa madhabi shaaficiyadiisii uu ku wado amiladi iyo qawaaciddiisii uu maray markuu shinqiiqigaasoo maalikii a nadmiyo maraaqi sacuudna maalikiyadu u yara hadleexiyey tusaale ahaan masale markuu ka hadlaayey waa kii lahaa wanaflu laysa bishuruuci yajibu fii ayri maa nadamahu muqaribu qif wastamic masaa'ila qad xakamuu biannaha bilibtidaai talzamu salaatuna wa sawmuna wa lanaa kala ctikaafuna salaatuna wa xajuna cumratuna kada ctikaafka saddexaasu ku daray haddaad soon sunaa gasho cinda amaalikiyati waa waajib inaad dhamaystirto salaad sunaa haddaad gashana waa waajib inaad dhamaystirto ictikaaf sunaa mar haddaad bilowdana walaa tubtilu acmaalakum bay taagan yihiin fii yatacallaqu sawnka aan ku jirna hadda maalikiyadooda qowlkoodu waa daciifun qaطcan waa hubaal waayo nas sariixo waxaan haynaa nabigu sal l slam leeyahay asaa'imu lmutaطawicu amiiru nafsihi ninka sooman ee sunada sooman isagaa isxukuma in shaaa sooma wa in shaaa afara hadduu rabana wuu soomi hadduu rabana wuu afuri bal afurku inuu fadli badnaadaa laga yaabaa baan u tegi doonaa nabig dad sooman soon sunaa sooman bal iska afura leh baan utegi doonaa sala allahu alayh ali wasalam muusan kuma darin miya inuu keeni doonaa mooday waxaa kamid a ah nabiga xilligiisa alayh salaatu wasalaam iyo saxaabada xilli la yar gaajaysan yahay baa nin saxaabi marti qaaday raashin buu u sameeyey saxaabuu nabigu soo kaxeeyey nin baa ku jira sooman meesha markii lasoo fariistay raashinka lasoo dhigay buu dhinac u yar dulkay nabigu wuxu adiga maxaa kugu dhacay masjid waa soomanah nabigu wuxuu yihi akhaakum takallafa lakum nin walaalkiina dhib idiin galay oo culays isu kiin saaray soo fadhiisoo cun bu yidhi hadaan rabta maalin kala soo soo faiiso kaale waxaa kaloo ka sugan nabig ala slam intuu yimaado uu haweenkiisa wax raashina ma yaala ha hadii la yidhahdo isagoo soo niyooday sunaa uu iska cuni jiray haddii maya la yidhahdana soonkiisa iska wada jiray sal allahu alayh alih wasalam asaaim lmutadawicu amiiru nafsihidii wey marka warnaflu laysa bishuruu muqaribka uu sheegaya fii ayri ma nadabahu muqaribu intaa markuu yihi abyaada dambe sayidi cabdillah shaqii isagu iskama laha waa naqli uu soo guuriyey muqaribkana waa xaaab imaaliki manduumadiisa raximah llahu taala fiqiga faslu waraaqan isku laabo alictikaafu kanama iskaga daraa isagana waa dhowr warqadoode waa xaj aan ka bilowna anaa iga soo socdee waa ictikaaf waa iska gaaban yahay ااعtiاaف ictikaafku waa in lagu nagaada masaajid biنyة اعibaadة loogu nagaada masaajidka dana badan baa loo joogi karaa qof hurdaysan baa iska seexan kara qof waxoogay soo kululaaday baa isaga nasan kara qof baa qof intuu kula ballamay sheeke iyo dan ku dhamaysan karaa qof roob da ayaa ku gaban kara qof cabsi iyo askartii kibaandhaha dadka weydiinaysay waad kaga carari kartaa ujeedooyin badan baa dhici karta masaajkina u joogta ictikaafku laba laba jaanib laba rukni buu kulansadaa lubsun fii masjidin masaajid lagu nagaaday biniyati tacabudi cibaadana loogu nagaaday oo ictikaaf aada niyootay ilaahay dartii u fadhido fadhigaa ajir baad ka heli ictikaafku midkaa weeye lug ahaan xukunkiisu sunno wey xaddiisu dib baan ugu tegi doonaa alictikaafu ictikaafku sunnatun weeye fii kulli waqtin xilli kastaba sanadka oo dhan sunno fura wey sababtoo ah ilaahay baa qur-aankiisa ku tilmaamayo aan waxba ku qaydin sunnada nabiguna sidoo kaley tilmaantay amaa taan la qaydin qisadii nebi ibraahim dhegayso an baytiya liلطaa'ifiina maxaa ku xiga masaajidan waxaa loo dhisay wlcaakifiina dadka ku ictikaafaya looma xadidine sanadka dhan masaajidkaa dhisan ujeedooyinka loo dhisay buu kamid ahaa nabiga asala cumar markuu yimi rasuulka ilaahayow jaahiliyadii waxaan ku nadray inaan masjid ku ictikaafo habeen nabigu wuxuu yhi ofi binadrika waa habeen waxaa la ictikaafayo jaahiliyahna lasoo soo nadray nabiguna samey bu yihi sala allahu alayh ali wasalam cibaadada haddaba in la ctikaafa waa sunan min asunani kamid ah wa ramadaanu bisha ramadaan baana aakadu sii adag waalcashratu lakhiiratu tobanka dambaana aakadu ugu sii adag bisha ramadaan baa bilaha kale kaga fadli badan bisha ramadaanna tobanka dambaa ugu fadli badan ama cumuumka bisha ramadaan in la ictikaafi karo nabiga calayhi salaatu wasalaam ictikaafay intuu tobanka hore ictikaafay laytulqadri isagoo raadinaya oo haddana tobankii labaad ictikaafay oo markuu dhameeyey buu wuxuu yihi waxaa la ii waxyooday habeenkaan raadinayay tobankan dambe inuu ku jiro qofkii ictikaafayo hala ictikaafo ramadaan keyrka in la ictikaafi karana maruu nabigu ictikaafkii ka tegay oo haweenkiisu waxoogay ummahaatu lmuminiin isku yar jiideen see nabigu ictikaafayo oo nabigu waa ictikaafayaa marka la yihi masaajidka khaymad yar buu ku dhex samaysan jiro uu galo khaymaduu gelaya yaa iska yeelanaya baa lagu tartamay ummahaatu lmuminiin mid walba waxay rabtaa iyada khaymadeeda in iyaduna ay khaymad samayso dhowr bay iska garab sameeyeen marka markuu soo galay buu arkay tan maxay tahay hebla iska samaysay tanna waa tii hebla tanna waa tii hebla meesha masayr baa soo galay markaasu wuxuu yihi albira turidna intan makhayr baad uga wada jeedaan buu yii ictikaafkiiba sanadkaas uu joojiyey shawaal buu ictikaafay marka nabigu sala allahu alayh ali wasalam inahaasoo dhan waxaad ka garatay inay ramadaan tahay shardi maaha cumuumkii hore iyo isagoo shawaal ictikaafay sogna shardi maaha ala axiixi tobanka dambana waaba nabigu ala slam ictikaafi jiray ilaa uu ka geeriyooday haweenkiisana umaatrumin muslimiintuna gadaal kaga daydeen lialabi laylati اqadri habeenka laylatulqadriga oo tobanka dambe ku jiraa la raadinayaa waxaa loo raadinayana de maalintii oo dhan adduunka haddaad orado baasha adduunkee la baacinayo la cayrinayo mararka qaarkood qoraxdu markay dhacdo kusoo dayn mayso oo bacsiga intuu kula fogaado baaba laga yaabaa meelaan meeshaan ahayn qoraxda inay kugu dhacdo ama iyadii daba oradkeeda iyo raadinteedu iyo baadideeda qabqabashadeeda laylatulqadriga wakti weydo haddayna saa ku yeelin si ku dhoway ku yeeli maalintii o dhan haddaad baacsato habeenkii waaba daashay sooma ninkaa daalanaya naftu haystee meel inuu ku dhaca rabaa tahay haddaad dhacdana saad kusoo toosa allahu aclam allahu yatawafal anfusa xiina mawtiha baad geli marka ictikaafka maxaa loo jideeyey horta adduunyadii in lagaas ka soo boodo maalintiina waa iska fadhidaa aada iska nasato iska adkaar akrisato iska yara haseexato habeenkii si fiican adoo freeshoo nasan oo daalanayn oo aan hurdaysnayn si fiican aad cibaadada ula timaado ood u nooleysaa lagaa rabaa saa darteed nabig wuxuu samayn jiray axyaa laysha dami waaxyaa laylahu wayqada ahlo reerkana waa kicin jiray guddigana dhiishuu isaga dhigi jiray habeenkana waa nooleyn jiray cibaadada ictikaafku taasuu kugu kaalmayn lialabi laylati qadri wey wayumkinu waxaa suuragala an takuuna inay tahay fii jamiici ramadaana ramadaanko dhan layla qadri ramadaanko dhan dhacdo waa suuragal aqwaashii culamada qayb kamidahum buu tilmaamayo qaar baaba saxaabada waxaa laga hayaa sanadka o dhan ninkii dadaala laylatulqadriga wuu heli fii jamiici ramadaana inay noqon kartana ibnu cumar yaa laga wariyaayo hiya fii ramadaana bay yidhahdeen fii kulli ramadaan ramadaanka o dhan bay kudhex jirtaa laakiin ereyadaas oo dhan min baabi tashjiici oo lagu xambaaraya qofka lagu dhiirigelinayo cibaadada inuu daa'imo badiyo bishoo dhan iyo sanadka o dhan dadaalo wey wailaa fahiya qaطcan fi lcashri awaakhir oo nusuusteeda way farabadan tahay wa fi cashrati اakhiirati tobanka ugu dambaysaa arja ay ugu raja badan tahay waxaa ugu raja badan tobanka ugu dambaysa wa fii awtaarihi tiradiisa isdheer tobankaas baana arja sii raja badan tobankii shan baa laga soo reebay horta soddonkii toban baa lagu soo ururiyey tobankiina gaar shan baa lagu soo ururiyey oo tirada kiska tirada dheer ah laakiin wa wuxuu ka taagan yahay tiradii isdheerayd see loo xisaabi maro badan baynu sheegnaye ma bictibaari maadiba mise waa ah bictibaari baaqi labaatan markaynu gaadhno tobankii soo haray tirada ma halkii baynu ka wadi mise xagga dambe kasoo bilaabi wey ma tobanka agga tobnaad baan kasoo bilaabaynaa ee soddonaad haddaynu xagga dambe kasoo bilowno way iskhilaaf oo xaggaa markaas kasoo bilowday habeenkii xaggii kow iyo labaatan ka noqon lahaa oo tale isdheer ah baa soddon ka noqon soo maha haddee caawa labaatan soo soontaye macaawama tiro isdheer baayo kow iyo labaatan baan kasoo qaadaa mise tiradii dhabarkahayd baan ka soo qaadaayo soddonaadkii tobanka buuxinaya weeye bilaba waa dhici kartaa labadaban axaadiis baa kala tilmaamaysa maxaa soo haray marka kanna waa noqon karaa kanna waa noqon karaa alla ilahay wuxuua waa tobane dabada u qabow dhinaca ka wada mar taasaa saxa ayib wa fi lxaadi waalhaaliثi wاlcishriina kow iyo labaatan iyo saddex iyo labaatankaana arjaa loogu raja badan yahay habeenaha ugu sii dhow so bishoo dhan isku daro kow iyo labaatan iyo saddex iyo labaatanka wey hada madhab oo maxay daliishadeen xadiid abi saciidin fi صaxiixi abu saciid اkudri wuxuu leeyahy radi allahu canhu ardaahu nabigaa nala ictikaafay maalinkii dambu annagoo meel joogna nagu soo baxay laba nin baa murmay markaasuu wuxuu yihi laylat qadrigii baa la ii waxyooday waxaan idinku imid habeenka ay tahay inaan idiin sheego sharki khilaafka iyo murankeed labadaa nin baa iyadiiba la rafciyey ee tobanka dambe gaar ahaan tirada isdheer ka raadiya calaamadna waan idiin sheegi waxaan is arkay anigoo habeenkii markay laylatulqadri ahayd subaxeedii intuu roob soo da-ay habeenkii asjudu calaa maain waiinin biyoiyo dhoobadiio isdhex fadhiya ku sujuudaya masaajiddu waagaas caleenta timirtiiyay ka saraysnaydoo roobka ma celin jirin wuxuu leeyahay habeenkii kow iyo labaatanaad riwaayadka qaarkood habeenkii saddex iyo labaatanaad baa roobkii da-ay fawakafa almasjidu masaajkii waa soo daroribeeyey soo daayay biyihii nabigoo subaxii waxaan arkay buu yihi yasjudu calaa maain wainin dhoobad iyo biyihii ku sujudaya arkay waana astaanta nabigu sheegay o labada riwaayaa midna habeenkii kow iyo labaatanaad subaxeedii bay dhacday arrintaas midna habeenkii saddex iyo labaatanaad subaxeedii bay dhacday shaaficiyadu waxay yidhaahdeen tilmaantii nabigu bixiyey labadan habeen unbaa riwaayada taradudkeeda shaki nagaga jiraaye wax kalaba mala innaga waxaynuga raja badan baad moodaa toddobiya labaatanka toddobiya labaatankuna nas ma aha inamaa huwa ijtihaadu ubay bni kacbin wuu ku dhaartay markiisa la weydiiyey maxaad ku garatay bilcalaamati alatii nabigu sheegay oo la subaxeeda qoraxdoo kariim aho aan shucaac lahayn baa soo baxaysa saasaan arkay nas baa waa ijtihaadki ijtihaadkiisii wey laakiin waa ku dhaartay kanna habeenkii tilmaantii uu arkay habeenno kale waa dhici kartaa iyada lafteedu in bimaa maain lagu sujuudo waa dhici kartaa axaadiidda ay sugeygeentoodu culimadu dhowr iyo afartan qowl qaybood bay u kala baxeen laylatulqadri xagee ku jirtaa markii la yihi ilaa iyo haddana murankii meella waa lagu xasmin laayahay si kastaba ha noqotee tobanka dambe wada dadaal awtaartuna labada dhinac midba in laga tiriya waa dhici kartaae tobanka is raaca wayaksuru waxaa bata yuksiru wuu badinayaa dheh fii laylati qadri habeenka laylatulqadriga allahuma inaka cafuwun tuxibu lcafwa fafu cani allahuma inaka cafuwun ilaahooda waxbaad cafidaa tuxibu lcafwa cafigana waad jeceshahay fafu cani ilaahu iska kay cafi caisha nabiga weydiiso ti rasuulka ilaahayow haddii aan ogaada laylatulqadrigu habeenku iyo ilaahay tuso maxaan sameeyaa markaasuu yihi quli allahuma inaka cafuwun kariimun tuxibu lcafwa facfu cani saadhe buyi nabigaa ducadaa baray sala allahu alayh wasalam wa aqalu lictikaafi ictikaaf waxaa ugu yar lubsu nagaasho waa in qallahaba yaraadee bishari niyati iyadoo niye ay shardi tahay aada niyoonayso wa ziyaadatuhu inuu ka badan yahay calaa aqali طumaninati طumaninada iyo xasilkii salaada oo kaleeto inuu wax ka yar badan yahay wy ictikaafku waa masala lugawiyo lugadii lubsi iyo nagaanshaa la yidhaahdaa nagaanshuhu waana gaaban karaa waana dheeraan karaa wax nas sharci ah oo xad go-an u sameeyeyna ma jiro wejka madhabku waxaa weeye marka maadaama fii mac luqadii tikaabku lugsigu ku yahay nagaansho nagaanshihiina yaraan iyo badnaan ba leeyahay waxna sharci oon xadidayna aan lahayn marjicu waa luqada haddaan curfi sharcigaa jirin luqaduna lubsi kastaba ictikaaf bay ku magacowday niyada waxaanu u keenay cibaadaadkao dhan baa shardu niya u baahan oo cibaadadii iyo caadadii baan ku kala saaraynaa wailaa miqdaarka zamanigaa nas ma sheegin itikaafkiina eh, waa lubsi iyo nagaansho kaasaan ka garanay culamada qaar baa diidano waxaa nabigu itikaaf u bixiyey wax muddo dheer la joogayay ahayd oo habeen ama maalin ugu yaraan la joogayay ahayd tii un itikaaf noqonaysa sharci qaar baa ku doodaya laakiin wejkoodu iyagu waa sidaa ama aqalu طumaaniinati inu ka barta waxaa mumin waxay yidhaahdeen طumaaniinadu waa lubsi mar kastaba salaadihii dhexdoodii lagu sameeyo itikaafkuna waa wax salaadii ka baxsan qadar ziyaada wey haddiiba lubsigiina qadar nagaanshuhu yahay alcibrau biawaaili asmaai laa biawaakiriha waxaa ugu yaree magacu ku dhici karo oo musamaa masxin iyo musamaa aslin iyo musamaa shayinta ay fuqahadeenu aad u isticmaalaan ereygaas kaa ka dhigna oo kownihu inuu yahay baa shardi qofka musliman qof muslima waayo cibaado gaalkama ansaxda caaqilan caqligiisu joogo waayo majnuun cibaado kama asaxdo waayo majnuun maba niyoon karaba saaxiyan waa inuu soo jeedo isagoo isagoo mudda ma niyoon karaa maya khaaliyan ka khaalia min alxadaث اakbar xadadka weyne janaabe iyo xayd iyo nifaas waa inaanay jirin sababtoo ah ictikaafka masaajid baa lagu ictikaafaa qoladaana masaajid inay dhex fadhiyaan loomaba ogola fi madhabi wa cinda jamhuuri muxuu ictigaafkaas marka wa fi masjidi masaajid waa inuu yahay ilahayna wuxuu yihi wa caakifuuna fi lmasaajidi ashana waa cumuum istiqraaqay faa'iideynaysaayo masaajid dhan baa soo geli walow mutaradidan haba ku noqnoqdo qofku fii jawaanibihi dhinacyadiisa hataa haddii aad xaggaana mar tagto halkaana mar tagto koonahana mar tagto koonaa mar tagto waa okay waa kugu filan tahay walaa yakfii kuma filla mujarad lmuruuri inuu dhex maro oo keliya waysadaad ka soo baxday iridaana waad ka baxaysaa intaan dhex socdaan ictikaaf niyoonaya kuma filla buliya kuanfici mayso intaasan ka faaidaysan lakin haddaad yaraha joogtad marna xagga aad tagtid ha fadhiisanin qasab maa fadhi inaad istaagtana qasab maaha xataa haddaad iska dhex socoto oo toonaha tagto toonaha tagto isaga ku dhex noqnoqotaay ictikaaf way ku noqon laakiin in irid ka galo irid ka baxaya wuxuu le ictikaaf maaha walafdalu waxaa fadli badan kownuhu inuu yahay bisawmi sawm in lagu daro in ictikaafka sawm lagu daro waayo laba labadaba waa loo yeri xadiid waxaa jira walaa ictikaafa ilaa bisawmi walow dacfi uu ku jiro laakiin culamana way ku camal faleen khuruuja min alkhilaaf afdaliyadana waxaa kaloo uga dhignay nabiga ictikaafka rasmiga ee laga haya asalku waa maca sawmi buu ahaan jiray wa fi ljaamici masaajid jaamicahoo jumcadii iyo jamaacadii lagu oogayo si aadan ugu baahanin mar kasta inaad baxdood banaanka jumciya jamaaca u raadsato xadiis caaishana waa laga wariyey radi allahu canha wa ardaaha oo sunanka ictikaafka markay ka hadlaysayba waxay tihi wa fii masjidin jaamicin masjid jaamica waa inuu yahay mar haddii jaamic masjidkii noqda ku filan waanlaa yanqusa can yawmin baa inuusan maalin ka yaraanin saasuu nabigu sheegi jiray sal slam maalin ka yar isagoo ictikaafay ma hayno laakiin qowluu ku manciyey ka yar isna ma hayno oo xadiidkii xudayfa laga wariyey laa ctikaafa ilaa fi masaajid alaaati see la dhihi saddexda masjid ee maka iyo madiine masjid aqsa saddexdaa itkaaf ahayn ma jira ahaa kaa ujiiba canhu biannahu laa yasixu rafcuhu in nabiga loo tiiriya ma sugna wa huwa min qowli xudayfata oo ibn mascuud iyo isagayna dhex martay qariinada wixii dhex marayna waa laga gartay daliilka riwaayaadka marka la geeyana asaxu riwaayaati alwaqfu qowl xudayfa laga dhiga way qarinada laga gartee lafdiga keliya haddaba aan ishaarow ninka la yidhaahdo xudayfa radi allahu canhu wa ardaahu waxaa la joogay ardulciraaq laasiyama alkuufa la joogay masaajid daarta ibn muuse alashcari guriguu deganaa iyo gurigiiba ibn mascuud uu deganaa udhaxeeya dad ku ictikaafsan buu soo maray ibn mascuud buu yimid wuxu i mascuudow dadkan maxay yihiin buu i baynaka wa bayna daari ashcari cukuufan ictikaafaya maxay yihiin ibn mascuud baa wuxuu yihi lacallahum asaabuu wa akhطa'ta waxaad dhici karta bu iyaguna istaxayid aad u qaldanta wuxuu yihi kayfa waqad calimta anahu alla anahu la ctikaafa ila fi lmasaajid اhalaaa say ku dhici kartaa bui waad og inaan saddexda masjid mooyaan ictikaaf kala jirin intaa way riwaayada saxda ah. kayfa waqad calimta ana rasuul s qaala ana rasuul lahi qaala asixin ibn mascuudna xadiid nabigoos og yahay ma dhehen lacalahum asaabu akhطa waa saxu riwaayatayna can shucbata waغayrihi mawquuf inuu yahay hadduu saa yahay wa caakifuuna fi masaajid iyo fii masjidin jaamiin xadiidkii caaisha abu daawuud iyo warinayeen iyo sunada itikaafka sunanka itikaafka markay ka hadlaysay kuwaasaa soo wada gelaya walow nadara ictikaaf hadduu nadro fi masjid اxaraami uu ku nadro aw iaqsa masjid aqsa inuu ku ictikaafa yuu nadar ku galay aw masjid ilmadiinati buu ku galay inuu ku ictikaafo tacayana iyagaa caydoobay iyaga meel aan ahayn kuma gudan karta laakin yujziu masjid xaraamu waa ka gudaya canhumaa labadooda masjid xaramku waa kugu filan yahay isaga haddaad ku nadarto isaga inaad tagto wy haddaad masjid aqsa iyo madiine ku nadarto xaramkaa kaaga filan waayo isagaa ka fadli badan ka afdalkaana kan ka hooseeya booskiisi iyo waziyaad u gelaya wayujziu baa kaa gudaya can ilaqsa waayo masjid ka fadli badan isagana ida midka ka fadli badan baa kaaga filaanaya bikhilaafi cagsi cagsigooda waaba kaama gudayo intaad madiine ku nadarto aqsaan ku kaaftoomina ma dhihi kartid intaad maka ku nadarto madiinaan ku kaaftoomina ma dhihi kartid walaw cayana masjidan hadduu masaajid kala cayimo ayra dalika inta aan ahayn saddexda ahayn lam yatacayan macayduu halkan intaad tiraahdo haddaad tiraahda waxaan ku nadaray hidaaya inaan ku ictikaafo ayar bilaal baa iska tegi kartaa haddaad tiraahdo jaamica moos aan ku nadaray inaan ku ictikaafana sigiskaa iska tegi kartaa ictikaafun baa la rabaaye masjidka iyo judraantiisa keligeed wax macno cusub ma soo jeedayso keenayso wayufsid yafsid ictikaaf ictikaafku waa fasaadaa biljimaaci hadduu haween u tago walaa tubaashiruuhuna wa antum caakifuuna fi masaajidi waa la diiday wa bilinzaal inay biyihii shahwadu kaga yimaadaan can mubaasharatin wax taataabasho bishahwatin shahwo ugu taabtay hadduu shahwayntu wax taataabto ay biyihii ka yimaadaan isagoo meelaha lagu soo booqdayna isagana way jebinaysaayo fii macna jimaaci bay qabtaa sidii abaabu siyaam ku soo marnay wain nadara muddatan muddo hadduu ku nadaro mutataabicatan isku xigxigta lazimahu waa ku waajibi waayo insaanka nadraayey calaa shardihi wey isagaa isku waajibiyey intii iyo qaabku isugu waajibiya laga rabaa shan maalmoodoo isku xigta haddaad nadarto shan maalmoodoo isku xigtaa laga rabaa fain kharaja hadduu baxo limaa laabudda minhu waxaan laba horaan ahayn waxaan lagama maarmaan ahayn hadduu baxo waxaan lagama maarmaan ahayn muxuu yahay ka aklin sida wax soo cuno wain amkana fi haba suuro gashee wa shurbin hadduu cabitaan in lam yumkin fiihi haddayna suuragal ahayn iyo wa qadaau xaajati linsaani xaajadii iyo suuliya musqul soo guto u baahdo iyo walmaradi xanuun iyo walxaydi xayd iyo wanaxwi daalika wax lamida lam yabtul badlu haddii uu qofku u baxo wuxuu ka maarmi waaye soo ictikaafkiisii buri maayo qadaa xaaja qabatay musqulaad u baahataadaade dhib ma laha inta qadarka baahida laakiin intaan sii socday soo socdaan dan kala soo yarqabsano musqushaa markaan u socdo jiiradaasaan yargeli lama ogola iyada toosaa ah, toos uga soo noqo xilligii cuntadaa la gaaray waad gaajootay ama waad soomaaleed oo afur baad u baahatay cunto iyadu banaanka waad ugu bixi kartaa cabitaanka laakiin haddaadan gudaha ku cabi karin baad bixi kartaa maxaa yeelay badanaa cuntadu way ka daadaadasha badan tahay fuqahada dambe waxay yidhaahdaan haddayna kuu suuragal ahayn meeshaad inaad wax ku cunta ama wax kugu keenamaadan haynin waad doonan kartaa waad xanuunsatay dhakhtar baad u baahatay waad aadi kartaa gabadhii caadaa ku baxda oo masaajkaba ka bax baa la yidhi nadarna way ku jirta way ka bixi unu socon wain kharaja min almasjidi uu ka baxay hadduu ka baxo liziyaarati mariidin qof jirrabu soo booqanaya aw salaati janaazatin janaaze qof halkaa lagu tukanayo kusoo tukanayaa aw salaati jumucatin ama salaad jumcu soo tukanayaan baala ctikaafu ictikaafkiisa waa burayaan waayo waxyaabahaasi maa laabudda minhu maehe janaazada fardu kifaaya weeye intaasaa ku filan ciyaadatu mariidina bacda ictikaaf waad udibdhigan kartaa jumcadana meeshaa ku tuko markii horaa lagu yihi masaajid jaamica kutuk ku ictikaafka wain kharaja hadduu baxo limanaarati masjidi masjidka manaaradiisuu baxay wahiya khaarijatan canhu masaajkeedan oday ka baxsan tahay liyuadina si uu usoo adaano jaaza banaan in kaana huwa isaga hadduu yahay almuadin araatib muadinkii joogtada haddaa tahay muadinkii raatibka habaa ictikaafay adaankiina waa la gaaray manaaradaa banaanka iyo makarafoon banaanka ku yaallaa lagu adaamaa wuu bixi karaa qof raatib ahayn maya hawladay ku taalla mehe cidaan muctakifeyn oo aadaanta hala raadiyo wain kharaja hadduu baxo limaa laabudda minhu wax lagaba maarmaana ah. oo fasa'ala uu weydiiye can ilmariidi qofkii jaranaa wahuwa maarun isagoo soo maray marayoo socda walam yucarij uusan ku leexanin isagu jaaza banaan wain caraja hadduu ku leexda liajlihi dartii hadduu u jeereeyo u yar ha leexdana baala wuu burayaa jiiraan yar gelidii waa la diiday soo maaragta musqul baad u baahatay cuntaad u baahatay gurigii baad tagtay intaad cunaysay aa musqusha gelaysaas ilmihii xanuunsanaa ama qofkii wada xanuunsanaa ka waramaa tiri dhibaato ma laha inaad bariiriso haddayaan leexashiiya jiira aynan ahayn wa lmubaasharatu waa xaraam bishahwatin loola mubaasharoodo walaa tubaashiruuhuna waadum caakifuna fi masaajidi wey wayaxrumu cala alcabdi addoonkii waxaa ka xaraam iyo wazawjati haweentii la qabay ictikaafkii waa ka xaraam duuna idni sayidin wa haddaan addoonkii ninkii lahaa u fasixin haweentana ninkeeda uusan u ogolaanin inay ictikaafaan ma banaana waayo xuquuq baa ku tacalluqdo inay gutaa laga rabaa halkaasaan ku didina caw alla aclam subxaanaka allah alxamdulillah ashhadu an laa ilah anta astafiruka waatuub ilayk